بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة musanifka raximahullahu wuxuu ka hadlahayaa faqradan ee labiyo afartanaad wuxuu kaga hadlayaa maadaama khilaafadii uu ka soo hadlay sida ay dadka muslimiinta ah ay khilaafada u kala lahaayeen abubakar inuu ugu horeeyey radi allaahu canhu uma cumar uu ku xigay uma cumaan uma caliy hadda meeshan musanifku wuxuu kaga waramayaa fadliga ay saxaabadu leeyihiin asxaabta nebiga ridwaan ullaahi calayhim fadliga ay leeyihiin ayuu musanifku meesha noogu sharxayaa wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnaha bimacnaa wayactaqiduuna wy waxay ictiqaadiyaan bitafdiili asaxaabati saxaabada oo nebiga asxaabtiisii ah fadligooda oo ilaahay uu siiye bay ictiqaadiyaan aladiina saxaabadii radia allaahu canhum allah uu ka raadi noqday waxaana tusinaya fadligaasi liqowlihi allah subxaanahu wa tacaala hadalkiisa uu yidhi fii suurati alfatxi laqad radia allaahu cani almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara laqad radia allaahu allah wuu raadi noqday can ilmu'miniina mu'miniintii buu ka raadi noqday id wakhti buu ka ay kula beectamayeenoo mubaayacada iyo cahdiga iyo ballanta ay kula galayeen taxta shajarati geeda hoosteedana ay kugula ballamayeen shajaradaas geedka hoostiisa markay mubaayacada iyo cahdiga kugula galeen wakhtigaasuu ilaahay ka raadi noqday mu'miniintii marka nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka beecat ridwaan la galay waxay ahayd sulxulxudaybiya la yidhaahdaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ru'yo ku arkay isaga oo isagii asxaabtiisaoo cumraysanayo ru'yada ambiyadana waa xaq wey waa waxyi wey nebigana waa fuliyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagii asxaabtiisii ilaa kun iyo afar boqol oo nin ayagoo ah ayay tageen markay meesha xudeybiye la yidhaahdo joogaan halkaasaa rabbi ku joojiyey halkaasaa lagu istaajiyey mushrikiintiina ay diideen la yidhaahdeen ma ogolin inaad cumraysataan noo soo gashaan leanna quraysh baa markaasi maka haysatay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam erguu diray ergooyinkuu diray waxaa ka mid ahaa cumaan ibni cafaan radi allaahu canhu inuusan u soconin nebiga dagaal ee uu socdo inuu beydka ilaahay ku soo cumraysto oo markaa beydka ilaahay iyo nebigii inay isku fasaxaan iyo asxaabtiisa oo aysan kala dhexgelin quraysh dan kale uu maka ka leeyahayna aysan jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay diideen quraysh cumaan markii loo diray cumaan waxay yidhaahdeen adiga haddaad rabto kacbada tawaaf waa kuu ogolnahay laakiin muxamed iyo asxaabtiisa uma ogolin inay soo galaan fariinta markuu gaarsiiyey marka ka bacdi riwaayaadka qaar waxay sheegaan cumaan laftiisa way xabiseen oo adiga ma laabanaysid bay yidhaahdeen markaasa saxaabadii waxaa gaaray in cumaan la dilay oo mushrikiintii ay dileen war ahaa soo gaaray markaa nebigii asxaabtiisu arrintaa markii ay soo gaartay waxay goosteen inaysan laabanin imaa inuu ilaahay cadowgaasi ka guuleeyo oo libtii ilaahay uu ka siiyo yacni wa imaa in loo ogolaado labadaa wax ka dhexeeya inaysan jirin inay dagaalamaan ballantaasay marka la galeen cahdii mubaayaca ayuu kun iyo afartii boqol ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ahaa cahdigaasu marka beecadaas uu la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxayna kula beecada kula galeen calaa anlaa yafiruu ow cala almowti labadaba waa la yidhaahdaa inay dhintaan oynan cararin oo ay dagaalamaan arrintaasay cahdiga ku galeen arrinkii marka been buu noqday cumaan inaan la dilin markii dambe caddaatay nebilaahi maxamedna waa kii heshiiska qaatay sulxulxudaybiya ood garanaysaan marka beecada waa mubaayacadaas oo sulxulxudaybiya uu saxaabadiisii la galay kulana galay cala almowti wa calaa an yafiru inay dhintaan oo aynan cararin ilaa ilaahay subxaana wa tacaala iyagii cadowgooda u kala saaro marka dadkaas beecada galay ilaahay waa ka raadi noqday muminiinta marka wakhtigaa la sheegayo ilaahay leeyahay laqad radia allaahu cani ilmu'miniin yay oo nebiga beecada la galay oo saxaabadii nebiga wey asxaabtii nebiga weeyaan wa qowlihii baa tusayo allah hadalkiisa uu yidhi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم آيات في سورة التوبة كجرته الله saxaabadiisii muhaajiriintoodii ansaartiiba inuu ka raadin noqday ayuu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala wasaabiquuna kuwii horeeyey oo hormaray alawaluuna ee horeeyo islaamnimada horay u soo galay min almuhaajiriina kuwii daartoodii kasoo hijrooday kasoo tegey wadankoodii min almuhaajiriina ah minta bayaaniya aan ka dhigno muhaajiriintii ah iyo walansaari kuwa muhaajiriintii nebigu u gargaaray kuwaas iyo waladiina kuwii ittabacuuhum saxaabada raacay biixsaanin wanaag ku raacay dadkaasi radia allaahu canhum allah uu ka raadi noqday subxaanahu watacaala marka muhaajiriinta iyo ansaarta magacoodii caadiga aha la sheegay waa saxaabadii nebiga wey aladiina tabacuuhum biixsaanin ridaha ilaahay waxay ku helaan kulamaa ay ixsaan ku haddaynan wanaag ku raacin cid alle ciddii saxaabada khilaafto ridwaankaasi heli mayso waladiina tabacuuhum biixsaan ilaa qiyaami saaca baa loo jeeda ilaa adduunka uu ka dhammaado cid alle ciddii saxaabada ridwaanullaahi calayhim wanaaggii iyo diinkii toosnaa iyo towxiidkii caqiidadii iyo sunnadii ku raaco ilaahay ridahaasuu siinay marka ayaga shardigaasaa lagu xiraa amaa saxaabadii iyo maarata muhaajiriintii ansaarta oo asxaabtii nebiga ahi ayagu ilaahay waa ka raadin noqday subxaanahu watacaala weyaan wladiina tabacuuhum biixsaanina lagu xiray waa inay wanaag ku raacaan radia allaahu canhum ilaahay baa ka raadi noqday rudaha ilaahay bay helayaan musanifka marka wuxuu yidhi waman abata allaahu qofka uu rabbi u sugay ridaahu raadi ahaanshihiisa u sugay canhu axadkaasuu ka raadi lam yakun maaha aha minhu bacda dalika markaa kadib maa yuujibu wax waajibiyo sakhat allaahi caza wajalla minhu axadka u celi lam yakun ma ahaanin yani minhu axadkaas oo ilaahay ka raadi noqday bacda dalika markuu rabbi ka raadi noqdo dabadeed maa shay yuujibu sakhat allaahi caza wajal allah caradiisa waajibiyo markaa kabacdi ma imaanayso markuu raadiga ka noqonay ridahan inuu mutaystay buu ogaa inuu mutaystay buu ogaa uu ka warqaba weeyaan walam yuujib dalika litaabiciina arintaas waa saxaabadii soo maaha tii hore taabiciintii marka in shardi lagu xiray ayuu ridahooda oo lagu xiray ayuu noo sheegi walam yuujib ma waajibinin daalika yani ridahaasi raadi ahaanshahaasi allah uma waajibinin litaabiciina taabiciinta uma uunan waajibinin ilaa bishardi lixsaani wanaag ku raacitaankiisa ay saxaabada ku raacaan mooye si kale looguma waajibinin marka ciddii aan saxaabada wanaag ku raacin raadi ahaanshaha heli maayaan ridaha heli maayaan wuxuu leeyahay musanifka isagoo noo sheegayo faman kaana axadkii ahaado min ataabiciina dadkii saxaabada raacay min bacdihim saxaabada dabadood saxaabada gadaasheeda dadkii raacay ka midii axadkaasoo lam ya'ti aan la imaanin bilixsaani wanaagga aan la imaanin falaa madkhala lahu gelitaan uma sugnaanin axadkaasi fii daalika ridaha ilaahi raadi ahaanshahaasi wax madkhalahu ku leeyahay iyo gelitaan uu leeyahay soo gelayahay ma jirta buu leeyahay marka cid alla ciddii saxaabada ka dambaysay waxay raadli ahaanshaha ilaahay ku helaan raacitaanka ay saxaabada raacaanoo ixsaankii wanaagga ay ku raacaan iyo diinkaa saxdaa toosan ay ku raacaan bay ku helayaan weyaan waman qaadahu makaanuhum min allaahi fahuwa makhufun calayhi maa laa shaya acdama minhu waxa way meeshaana faqradan musanadku wuxuu ku sheegi cid alla ciddii saxaabada u carooto nacdo ayuu kaga warramayaa waman haadahu qofkou carogeliyo makaanuhum booskoodaas ay ka taagan yihiin min allaahi waa saxaabada wey booska ay allah ka joogaan oo inuu ilaahay ka raadi noqday ah darajo weyn wey qofka arrinkaa ka caroodo makaankaas oo carogeliyaay fa huwa axadkaasi makhuufun calayhi mid loo cabsado weeye waa loo baqaa maxaa looga baqaa maa shay baa looga baqaya laa shaya acdama minhu wax ka weyn aysan jirin waa carada ilaahay subxaana wa tacaala carada ilaahay shay ka weyn iyo cadaabkiisa lama arko marka shay aan wax ka weyn la arag baa looga baqaa inuu ku dhaco qofka saxaabada makaankoodaasuu caro geliyo waxaa tusaya buu yidhi liqowlihi caza wajal allah hadalkiisii uu yidhi muxamadun rasuulullah waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaquuna fadlan min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuudi dalika maaluhum fi tawraati ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار آيداس آيات سيسبوير محمد النبي محمد رسول الله ألا رسول كيسيوي وأذيقوا ربي صادر صدي والذين كوي معه إساق اللجري وصحابته ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum sifadaasay leeyihiin waa dad gaalada markay la joogaan ku ag adag kufriga iyo ahalkiisa ku ag adag muminiinta markay la joogaanna ruxamaau baynahum isku naxariista wey yani ayaga muslimiinta dhexdoodii markay la joogaan way isku naxariistaan gaaladana waa ku adadag yihiin weyaan markaasuu sifadoodii sii wadoo yidhi allah taraahum rukacan sujadan min allahi waridwaana waa dad aad u cibaadaysto rukuuc iyo sujuud ayay ku jiraan ayagoo fadliga ilaahi subxaanahu wa tacaala dalbaya markaasuu rabbi yidhi dalika maaluhum fi tawraati tusaalahan inay xaalkoodu sidaa yahay saxaabadu waa tusaalihii ay ku lahaayeen kitaabkii towraadaha dhexdiisa saasaa sifadoodu ayahay wasfigoodii sidaasuu ahaa ama injiil maalka ay ku lahaayeen tusaaluhu wamaluhum fi linjiili ka zarcin akhraja shatahu wamaluhum xaalkooda iyo tusaalahoodu filinjiili kitaabka injiiloo nabiyulaahi ciisa la siiyey dhexdii ugu maal ah waxaa weeye ka zarcin abuur ayuu la mid yahay abuurkaasoo akhraja soo saaray shatahu mataantiisii soo saaray yacni laan baa ka agbaxday oo mataantii ah laan ka agbaxday markaasaa laantii fa aasarahu shadcigii oo laantii mataantii ayaa waxay xoojisay hu oo sarcigiibay adkaysay geedka markii laan kale ay ka agbaxdo waa isla adkaanaya laba jirid oo adag bay yeelanayaan markaasuu fastaqlada qara weynaado xoog yeeshay wey fastawaa geedkiina ou ekaaday calaa suuqihi jiridiisii weyneyd uu ku istaagay geedka jiridiisi waa jirid weynoo xoog leh wey oo aad bay u ballaarantaha markaasuu laba laamood sii leeyahay weyaan oo laantan laanta kale ay xoojinayso geedkaasoo yucjibu zuraaca beeralayda cajabgeliyo zuraac cajab gelinaya geedkaasoo u baxay jiridiisa say u weyntahay laantan laanta kale siday labadaa geedka ugu istaaga xooggiisa ayaa dadka beeraha yaqiinayo duruucda wax ka garanayay ay la yaabayaan wey cajab gelinaya wey allah marka nabilaahi muxamedoo soo saaray sharciguna waa saxaabadii oo ilaahay ku ayiday subxaana wa tacaala markaasaa nebi maxamed ilaahay saxaabadiisa ku adkeeyo ku xoojiyey muxuu ilaahay sidaa u yeelay oo saxaabada iyo nabilaahi maxamed makalkooda saa uga dhigay liyaqiida bihim lkufaar liyaqiida inuu carageliyo bihim saxaabada allah inuu ku carageliyo alkufaara gaalada uu ku carageliyo iimaankooda iyo ayagoo aanan rabin iyo awoodda ay leeyihiin ay ka caroodaan in lagu carageliyo gaalada uu ilaahay sidaa u yeelay subxaana wa tacaala markaasuu shiikhu wuxuu yidhi fa ahbara allah wuxuu aayaddaa ku sheegay annahu allah jacalahum saxaabadii inuu ka yeelay haydan lilkaafiriina gaalada inuu caro uga dhigay waxaa saxaabadaba loo soo saaro nabiyulaahi maxamed ilaahay saxaabadiisa uga dhig ugu xoojiyey inay gaaladu ka caroodaan baa loo sameeyey yacni gaal mooye axad kale kama carooda wey gaal baa dad ilaahay jecel yahu rabbi u samaystay gaalada inuu ku carogeliyo weyaan marka ciddii nacdo waa tan uu yidhi shay aan wax ka weyn la arag oo carada ilaahayo kufrigii iyo gaalnimo inuu gaarsiiye ah ayaa looga cabsanaya waa tou yidhi weyaan walidaalika ibnu kaiir raximahullaahu markuu aayaddaa fasirayo wuu soo qaadanayaa maaragtay muxaqiqa hoos ayuu ku soo qaadaya wuxuu leeyahay qaala bnu kaiirin fii tafsiirihi wuxuu yidhi wamin hadihi alaaya intazaca alimaamu malikin raximah اllah fii riwaayati minhu takfiir alrawaafidi aladiina yubgiduuna صaxaaba qala lanahum yagiiduunahum waman gaada صaxaabata fahuwa kafirun lihadihi اlaaya ووافقه طائفة من العلماء على ذلك والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم وحوليه شيخ رحمه الله ابن كثير رحمه الله وحوليه ومن هذه الآية آية وسورة الفتح كجرت محمد رسول الله آه ayaa intazaca alimaamu maalik yani istanbata alimaamu maalik ma maalig wuxuu kala soo dhex baxay raximah ullah fii riwaayatin canhu riwaayo asaga laga wariyo wuxuu kala soo dhex baxay aayaddaasu ka istimbaaday takfiir arawaafidi raafidada qolada la yidhaahdo ayuu yani maaragtay gaalaysiinteeda inay gaala yihiin ayuu ka qaadanaya inay kufaar yihiin alraafida waxaa shiicada imaamiyada la yidhaahdo tinacshariyada la yidhaahdo kuwaasa raafida la yidhaahdaa kuwaas inay gaala yihiin maxaa yeelay aladiina yubhiduuna saxaaba saxaabada kuwa u caroodo nacayb ay necab yihiin bay ugu caroonayaan qaala marka imaam maalik wuxuu yidhi liannahum yaqiiduunahum way u caroonayaan weyaan waman qaada saxaabata saxaabada qofka u caroodana fa huwa kaafirun waa gaal buu yidhi lihadihi alaaya aayadaasaa tusayso liyaqiida bihim alkufaar waxa saxaabada u caroodo waa gaaladii wey cid alle ciddii marka saxaabada u carooto iyaguna waa kufrinaya waa gaala hadday muslim ahaayeen gaalay noqonayaan wey hadalkaas imaam maalik wuxuu leeya ibnu kaiir wawaafaqahu طaa'ifat min alculamaai cala dalika culamo oo ahlu sunnaha ah weliba dadkii inay kufaar yihiin oo saxaabada u caroodo walaxaadiiu fii fadaa'il saxaabati axaadiista saxaabada fadligeeda tusaysana yani iyo wannahyi can atacarudi lahum bimasaa'atin iyo axaadiista reebayso in wax xumaan ah loo geysto oo loogu banbaxaahi axaadiista reebaysaah kaiiratu way fara badan tahay axaadiista fadligooda ka hadlayso axaadiista maaragtay in xumaan lagu sameeyo diidayso aaday u tiro badan tahay wayakfiihim waxaana ku filan buu yidhi anaau llaahi calayhim allah ammaanidda uu ammaanay ayaa ku filan waridaahu canhum iyo inuu ilaahay ka raadi noqday baaba ammaan ugu filan wey saxaabada ridwaanulahi calayhim markuu intaa ka soo hadlay ayuu wuxuu musanifku leeyahay wa qaaluu bikhilaafatihim khilaafadooda waxay yidhaahdeen waqaaluu yani waxaa loo jeedaa qaala ahlu sunna ahlu sunnahu waxay yidhaahdeen oy ictiqaadiyeen wey bikhilaafatihim saxaabadii khulafada ah khulafaa raashidiinta afarta aan soo marnay khaliifnimadoodii iyo madaxtinimadoodii ayay ictiqaadiyeen oy ra'yiyeeyeena yidhaahdeen weyaan saxaabada sidaas bay yidhahdeen liqowli illaahi tacaala alla hadalkiisii baana na tusayo wacad allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim wuxuu leeyahay allah wacad allaahu alla wuu ballan qaaday aladiina aamanuu mu'miniintii oo minkum idinka idinka mid ah wuxuu idiin ballan qaaday mu'miniintaasoo wacamilu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey sheikhu markuu dhex gashada tafsiirka wuxuu yidhi fakhaataba allah wuu la hadlay biqowlihi hadalkiisa oo minkum ou yidhi wacad allaahu ladiina aamanuu minkum taas wey minkumta khitaabkaasi wuxuu kula hadlay man nasalat ilaaya dadka ay aayaddu ku soo degtay wa huwa isagoo maca anabiyi sal allahu calayh ali wasalam nebiga la jiro calaa diinihina kula jiro yacni dadkii markaas mu'miniinta ahaa ee nabigii la joogay ayaa minkumta lagula hadlayaabuu leey lagula khitaabaya dadkii nabiga la joogay baa lagula khitaabay waa saxaabadii wey faqaala bacda dalika markuu yidhi wacd allahu aladiina aamanuu minkum camiluu saalixaati markaa kadib wuxuu yidhi layastakhlifannahum fi lardi yani nuskhadayda fi lardiday ka tagta layastakhlifannahum keliyu ku sugo layastakhlifannahum fi lardi dhulka ayuu ilaahay khaliif uga dhigaya madaxbuu uga dhigi u harayo oo ummadii ka horeeyey uga harayay dadkaasi kama stakhlafa siduu khaliif uga dhigay oo u reebay yani kuwa hara uga dhigay aladiina kuwii min qablihim ayaga ka horeeyey walayumakkinanna allah subxaanau wa tacaala wuu makanini oo kuwa makansadow ka dhigi lahum ayaga diinahum diinkoodii tamkiinay u helayaan xorriyad ay ku gutaan diinkooda aysan la baqaynin ayuu ilaahay makaninayaa alladii diinkii irtadaa lahum ilaahay uu raadi uga noqday diinkoodana waa la makanin ardadana khaliif baa looga dhigi walayubadilannahum allah wuu u bedeli oo bedel buu siiniyo siini wey min bacdi khawfihim cabsidooda dabadeed amnan ammaan buu ilaahay ugu bedelaya hadda waa ducafo waa taag daran yihiin makay joogaan mushrikiinta ka xoog badan waxaa la leeyahay allah cabsidooda dabadeedna wuxuu ugu bedelaa amni buu ugu bedelayaa weyaan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya yacni sababka arrinta ay ku heleen waxaa weye yacbuduunanii anay caabudaan laa yushrikuuna mana wadaajiyaan bi aniga shay-an waxba ilama wadaajiyaan aayaddaas marka يعني marka kadib ilaahay wuxuu yiri waman kafara ba'da dhalika fa ulaa'ika humul fasiqun ayda fi suurati nur ku jirta weeyaan aydaas waxay tusaysaa wacdi ilaahay iyo ballanqaad oo ilaahay adoomadiisa u yeelay ballantaasna ilaahay kama baxo subxaanahu wa tacaala ballanka soo u qaaday ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala adoomadiisa ugu oofiyaa laakiin baa lagu xiray ummadaha meesha tamkiinka ardada laga raadiyey istikhlaaf ilardi laga raadiyey haasata muslimiinta dariiqii oo ilaahay jideeyey waddo aan ahayna inta badan lagu doonaa waxaan madaxtinimada iyo nin walba u ordaayo oo mar dhiig muslimiin inuu madaxtinimo ku gaaran rabo yacnii inqilaabaad iyo balaayo dhiig daadintii inuu ku gaaran rabo intikhaabaad ay gaalo keentay iyo maaragtay eh, waxaa la yidhaahdaa doorashooyin aanan islaamku shaqo ku lahayn oo kaleeto la yidhaahdo dadaan ahluxall walcaqdi ahayn wax uu lagu raadiyo laguma gaara istikhlaaf laguma gaaro istikhlaaf qofkii rabaa dariiqada uu ka doono waxa waa aliimaanu walcamalu saalixu iyo cibaadat ullaahi waxdahu wa cadamu lishraaki bihi afartaa shay markii la helo tamkiinka ardada ilaahay dadka uu siiyo waa qof halkaasaa laga raadiya ummaddu marka ay aliimaanu billaahi subxaana wa tacaala ay la timaado shirkigana ay ka fogaato cibaadada ilaahay ay u khalisaan yacbuduunanii buu ilaahay leeyahay oo alla khayrkiiba aan la baryin oo aanan la caabudin oo loo khuduucin islamarkaadna amal saalixa islamarkaasna camal saalixa ay la yimaadaan oo acmaashooda saalix ka dhigaanoo wax alla waxa xunxun kahoo dhan acmaasha xun ay ka fogaadaan ilaahay subxaana wa tacala istikhlaaf ilardi buu siiya ballankaas dariiqada lagu gaaro waa dariiqadaas wa laakiin waxaan maanta socdo yacni maaragtay eh, istikhlaaf laguma gaarayo khaliifnimo laguma gaaro madaxtinimada laguma helo haddaa ku heshidna mid kuu waarayso ama muddo kuu jiraysaah ma aha haddaad ku guulaysatana dulmi iyo jawr iyo bale iyo baas iyo waxaan jirin iyo kitaab ilaahoodan ku dhaqmin iyo wax lamidaad ka qaadaysaa weyan marka qofka istikhlaaf rabo oo madaxtinimo doonayo ariiqaas ha u maro aliimaanu waalcamalu asaalix cibaadat ullaahi waxdahu wacadamu lishraaki bihi markii intaa la helo allah asagaa subxaana wa tacaala ku siinayo wyan isagaa madaxtinimadii gacanta kuusoo gelinaayo wyan saxaabada marka maxalshaahidka aayaddan uu keensada musanifka minkuntaan khitaabka dadka ugu horreeya soo gelayo saxaabada wey dadkii nebiga wakhtigaa la joogay baa lala hadlayey weyaan marka ilaahay ballankii inuu u oofiyey ayuu shiikhu noo sheegay yacni famakkana allaahu alla wuu makaniyey addiina diinkii ayuu biabi bakrin wa cumara wa cumaana saddexdaas ayuu ilaahay diinkiisa ku makaniyey wacd allaahi alla ballanqaadkiisii weye yani wacad allahu dalika wacd allah ballanqaad uu ilaahay ballan qaaday buuna saa ugu sameeyey aaminiina ayagoo ah kuwa aamina muslimiintii markay muslimiinta khaliifada u ahaayeen bacda rasuulillaah abubakara u horeeyey cumar baa ku xigay cumaana kusii xigay saddexdaas markay joogeen dadka ilaahay diinka waa u makaniyey ayagoo aamin ah yaqsuuna way duuli jireenoo ayaga ku duuli jireen walaa yuqsowna laguma duuli jirin cid dambo kusoo duusha saxaabada lama arko ayaga duuli jiray weyaan wayukhiifuuna alcaduwa cadowga ayagaa cabsi gelin jiray ayaga ka baqi jireen walaa yukhiifuhum alcaduwu cadowguse ayaga ma cabsi gelin jirin ayagaa laga baqi jiray laakiin ayaga ma aynan ka baqi jirin ciday ka baqi jireen lama arko weyaan marka saddexdan ayuu sheegay calina wuu ka reebay sababtu waad garanaysaan oo uga reebay waxa weeye wakhtigii cali amiiruulmu'miniinka ou noqday waxaa bilowday xuruub daakhili ah iyo fawraad daakhiliya baa ku bilowda muslimiinta ka waxay ahayd ilaa fii cahdi awaakhir cumaan wakhtigiisii waxay ahayd faris iyo ruum iyo maaratay ummadahaas yani ay saxaabadu ku duuri jireenee la aadi jiray halkaasaa la aadi jiray qubrus dhulkaa turkiga iyo ay ku duuli jireen muslimiinta aadi jireen iyo griiga iyo dhulkaasaa lagu duuli jiray ayagaasaa muslimiintu ay futuuxaad bay sii samayn jireen laakiin cumaan maalintii la dilay oo muslimiinta daakhilkoodii ay huwaartii nimankii isu soo bahaystay ay dileen oo cali markaa kabacdina la magacaabay oo maaratay ay dadku la magacaabay muslimiinta madaxa uu noqday waxaa ku bilowda thawraad daakhiliya alkhawaarij buu ka bixi la dagaalankoodii xagga waxa waaye reer shaam xagga waxa weeye maaragtay ee tawradii daakhiliga ayada nimanka isagaba ciidankiisa ka tirsanaa khawaarijtii ka go'day cali lixdii sano ou hayey xuruubtaas buu ku dhammaystayba ilaa nebigu waatuu yidhi alkhilaafatu bacdii alaauna sana aniga gadaasheeda khilaafada dadka khilaafa raashida la yidhaahdo waa soddon sano buu yidhi soddonka sano marka waxay ka dhigaan laba sano oo abubakara cumar oo toban sano ah waa labiyo toban sano soo maaha cumaan oo labiyo toban sano ah waa afar labaatan lixda cali bn abi aalib soddonkaas waa khilaafada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka intii cumaan wakhtigiisa ku sinnaa muslimiinta ayagaa duuli jireen gaalada ku duuli jireen gaalada ay ka baqi jireen laakiin wakhtigii cali waxa ku bilowday xuruubta daakhiligaahaba ku bilaabatay weyaan wa qaala allahu caza allah wuxuu yidhi liqowmin dad wuxuu ku yidhi takhallafuu ka haray can nabiyihi calayhi salaam nabigiisa salawaatulahi wasalaamu calayhi ka haray filghaswi duulimaadkii ou aadi jiray kaga haray haswadan hadda filghaswi waa haswatu tabuuka loo jeeda aayaddan ka hadlaya haswatu tabuuka oo sanadkii sagaalaad ahaa ayaa lagaga warramaya allatii nadabahum allahu caza wajal yani aswadii allaah uu dadka ugu yeeray caza wajal oo in dadku ay aadaan infiru khifaafan waiqaalan wajaahiduu fii sabiililahi la yidhi oo cidna aan laga reebaynin ha la wada taga la yidhi aswadaas ayuu allaah dadkii ka haray wuxuu ku yidhi biqowlihi hadalkiisa fain rajacaka allaahu allah hadduu ku soo celiyo nabiyulaahi maxamed oo tabuuka kaa soo celiyo tabuuka uu kaa soo celiyo leanna aayadda fi suurati tawba ku jirtaa hadduu rabbi ku soo celiyo oo madiine aad u soo noqoto markaa tabuug ka soo laabato madiine aad timaado ilaa taa'ifatin koox oo minhum kuwa haray ka mid ah kuwii kaa haray oon khaswada kuu soo raacin ka mid ah hadduu ilaahay kuu soo celiyo markaa kabacdina khaswo kale markaad rabtaan inaad u baxdaan fasta'danuuka ay ku weydiistaan idan ku weydiistaan lilkhuruuji bixitaan oo inaad maaragtay u baxdaan aswo kala aadaan ay idin weydiistaan faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu bixi maysaan maciya aniga la jirhkayga abadan weligiin dib dambe ii raaci maysaan ku dheh walan tuqaatiluu dagaalami maysaan maciya aniga la jirhkayga caduwan cadow la dagaalami maysaan idinkoo ila jirtaan marna dagaal ii raaci maysaan cadowna ilama dagaalgeli kartaanoo ilama bixin aswo ii raaci maysaan cadowna iila sababtu waa maxay inakum idinka radiitum waad raadi noqoteen bilqucuudi fadhigii ka haritaankii khaswadii tabuuka laga haray ayaad ku raadi noqoteen awala maratin markii hore tabuk loo baxayay inaad ka hartaan baad raadi ku noqoteen weyaan ee waxaad ku tidhaahdaa faqcuduu fadhiya iska fadhiista maca